bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى xadaثnii أbu jaعfari whuwa mحamed بن cabdالlahi الmkrmiy qala samictu yaحya bna أyuba qaala kunaa data yowmi cinda marwana bni mucaawiyata alfazaariy yaxya bnu ayuub waxa uu yidhi kunaa waxaan ahayn cinda kunaa waxaanu ahayn data yowmin maalin cinda marwana bni mucaawiya marwaan bnu mucaawiyata alfazaariy ayaan agtiisa ahayn fasa'alahu rajulu nin ayaa su-aalay can xadiidi الru'yati ru'yada xadiidkeeda yacnii ru'yadana wuxuu ka wadaa aragtida ilaahay la arkaayo subxaanahu wa tacaala qiyaamaha xadiidka ku saabsan ayuu su-aalaynin falam yuxadidhu bihi ma uunan u sheegin oo uma uunan xadiidin xadiidkaas qaala wuxuu yidhi ninkii in lam tuxadidnii bihi haddii aadan ii sheegin xadiidkaas fa anta jahmiyun adigu waxaa tahay jahmi leanna aragtida alla iyagaa diidan marka haddaad xadiidkaas diidan tahay oodan ii sheegin fa anta jahmiyun baa tahay fa qaala marwaanu marwaan waxa uu yidhi ataquulu lii jahmiyun jahmi miyaad i leedahay wa jahmun jahmna makaha arbaciina yowman afartan maalin ayuu nagaaday laa yacrifu rabbahu rabbigiis isagoon garanaynin maanaad jahmiigu jahm igu shabahaysaa afartan maalmood ayuu jahm joogay oo rabbigii uunan garanaynin qisadaasna marka waa soo marnay afartankaa maalmood waa markay u yimaadeen nimankii la dhihi jiray assumaniyatu ee falaasifada ahaa oo ay yidhaahdeen rabbigaa ma arkaysaa ma maqlaysaa ma taaban kartaa oo iyagu aaminsanaa wax aan la aan xawaasta lagu dareemi karin lama rumay karay aaminsanaayeen nimankaas ayaa marka shubhada intay ku dhaliyeen ayuu afartan maalmood qol ku xirnaa oo uu guri ku xirnaay ilaa markii dambe uu soo baxay uu la soo baxay maqaalatu tactiil marka afartan maalmood ninaan rabbigiis aqoonin miyaad aniga igu shabahaysaa buu leeyahay marka sidaa ha idhihin waayo oo warkaasi waa war marka aad iigu gafaysid marwaanna waa macruuf oo marwaan bnu mucaawiyata alfazaariy waa shuyuukhu shuyuukhi اlbukhaari ayb oo ragga marka saxiixa iyo keyrkiis baa loogaga wariyo waay kunaa waxaanu ahayn buu yidhi yaxya bnu ayuub daata yowmin maalin cinda marwaana bni mucaawiyata alfazaariy agtiisa fasa'alahu rajulu nin baa su'aalay can xadiidi ru'yati buu su'aalay falam yuxadithu bihi marwaan ibnu mucaawiya ma uunan u sheegin waxaa laga yaabaa markaas de in si kale ama uu u mashquulsanaa ama sababo kale inuunan ugu sheegin qaala ninkii wuxuu yidhi in lam tuxadithnii bihi haddii aadan ii sheegin fa anta jahmiyun adiga jahmi baad tahay oo ru'yada ayaad diidan tahay oo inkiraysaa way ru'yadana waxaan filayaa inaan kasoo hadalnay masaa-isha jahm uu inkiray bay ka mid ahayd dadkuna ilaa yacni waxaa weeyaan qowlu ahli اlxadiid waa ahli sunna oo ah in ilaahay qiyaamaha la arkaayo labada indhoodna lagu arkaayo weliba biduuni ixaadatin iyadoon la koobin ilaahay subxaanahu watacaala haddana aragtidaasi marka ilaahay inuu wujuu indhihii inay yihiin waxaa tusaya wujuuhdii baa alla uu ku tilmaamay indhuhuna wajiyaalkay ku yaallaan qowlka labaadna jahmiyada iyo muctasilada ayaa qabaan oo waxay yidhaahdeen ru'ya ma jirto ilaahay lama arkaayo sababta ay sidaa u yidhaahdeenna waxay tahay haddii ru'ya la sugo muqaabala iyo jiha ayaa la sugaa yacnii waxay leeyihin shayga la arkaayo waa inuun markaa dhinac jiro ama kor ama hoos ama midig ama bidix ama horay ama gadaal meel un waa in laga arkaa marka waxay yidhaahdeen innagana de ilaahay subxaanahu watacaala wax jiha u sugi mayno sidaasay ku inkireen ashaacirada ama ashcariyadu iyagu waxay yidhaahdeen ilaahay waa la arkayaa biduuni muqaabala laakiin markaas aada arkayso meel aa ka arkaysa ma jirto horayna kama arkaysid midigna kama arkaysid bidix gadaal kor hoos meel iyadoon laga arkaynin baa haddana la arkaa bay dhaheen waxa laga arkayana waxay yidhaahdeen waa labada indhood baana lagu arkaa marka labadan indhood waxay arkayaan oo aan laga arkaynin kor iyo hoos iyo meelna ee lama arkaayo waay warkaas macnihiisa walidaalika ashaacirada raggii dambe qaar ka mida waxay yidhaahdeen lowlaa shuyuukhdeenna haddaysan aynan ahaan lahayn lowlaa shuyuukhdeenna haddaysan ahaa lahayn hore waxay yidhaahdeen waa diidi lahayn oo ru'yada waa inkiri lahayn laakiin shuyuukhdeenii hore ayaa qarireen marka ma diidi karno oo sidaana marka alintisaarka ayuu ku qorayaa <clears throat> alimaam alcumraani yaxya bnu abilkhayr ayb waana hadalkaasi marka hadal oo khulfun fi lkalaam iska ah oo ilaahay waa la arkaya haddana kor iyo meel laga arkayaa ma jirto sax maaha bal eh, xadiidka wuxuu ahaa inakum tarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan kamaa tarawna hada alqamar sida aad dayaxan u arkaysaan oo kale dayaxana de kor baa laga feeriyaa waxaa la isku shabahayana waa ru'yada aragtida ee mar'iga ma aha oo dayaxa iyo ilaahay maaha in la isku shabahayo laakiin ru'yada weeyaan waxa laysku shabahayo labada ru'yo ayb qaala xadaanaa abu jacfarin whuwa mxamed bn cabdillaahi almuharamiy qaala xadaanaa haarunu bnu macruuf ayb haaruun bnu macruuf almarwaziyu abu caliyin alkhazaaz aldariir weeyaan nazilu baqdaad hiqat min alcaashira shuyuukhda marka bukhaari weeyaan qaala xadaanaa ismaaciilu waa ismaaciil bnu abi khaalid can qaysin waa qays bnu abi xaazim can jariirin waa jariir bn cabdillaahi albajaliy can الnabiy sal ly slama inakum idinku raa-uuna rabbakum rabbigiin kuwii arkayaa tihiin raa-uuna kuwii arkayaa tihiin rabbakum rabbigiin faqaala yaziidu yaziid waxa uu yidhi e, yaziid bnu haaruun weeyaan man kadaba biha-yah waxaan ka boodamaya qaala xadaanii abu jacfarin qaala xadaanaa haaruun bnu macruuf ويحyى بن أyوب qاala qاla بن المبارك kulu qowmi qolo kastaa yacrifuuna way garanayaan maa yacbuduuna waxa ay caabudayaan ila aljahmiya jahmiyada maahani qolo kastaa axadka ay macbuudkooda waa taqaanaa jahmiyada marka laga reebo oo jahmiyadu iyaga macbuudkooda garan maayaan mana yaqaanaan haddaad tira maxaa yeelay macbuud maxaa lagu garana allah horta maxaa lagu gartaana muxuu uga duwan yahay makhluuqa intiisa makhluuqa muxuu uga duwan yahay jamaadaadka sifaadu uga duwan yahay magacyo iyo tilmaamo uga duwan yahay soo maaha iyagii marka magacyo iyo tilmaamo rabbigeen male bay leeyihiin marka hadday rabbi magacna aynan u yeelin tilmaanna aynan u yeelin ee maxaa lagu gartaaba waxba laguma garanayan adiga inaad bani aadam tahay waxaa lagugu garanayaa tilmaamo waxaa lagaa fiirinayaa tilmaam bani aadam inaad leedahay in kale laakiin qof haddana aan tilmaanna lahayn haddana waa jiraa la dhahayo wax la garan kara maaha saa darteed buu marka wuxuu leeyahay jahmiyadu dadka rabbigo macbuudyaalkooda way garanayaan jahmiyada marka laga reebo oo iyagu ma yaqaanaan ayb jahmiya marka laleeyana horaan usoo sheegayo dadkan mucadiladoo dhan baa laga wadaa ama muctasila ha noqdaan ama yacni magacyo kale ha lahaadaan qala xadaثna abu jacfar qala xadaثna qala samictu yaziid bna haarun wa yaziid bnu haarun alwasitiyu abu khalid qala xadaثna qaala wuxuu yidhi xadiثnaa xadiiثa ismaaciil can qaysi can jariiri can الnabiy sal اه ly slm noo sheeg buu yidhi xadiidkaas inakum raa-uuna rabbakum rabbigiin ayaad arki doontaan idinku faqaala yaziidu yaziid waxa uu yidhi man kadaba bihaada xadiidkan qofka beeniyo fahuwa barii'un min allahi wa rasuulihi sala alla ly slam alle iyo rasuulba beri buu ka yahay qofkaasi saasuu yidhi marka yaziid ayb ahay meeshan yani qaala samictu yaziid bna haaruun qaala yani xadahanaa yaziid wuxuu noo sheegay xadiida ismaaciil xadahanaa xadiida ismaaciil waa ismaaciil bn abi khaalid can qaysin can jariirin can الnabiy sal ly slam inakum raa'uuna rabbakum xadiidkaa buu noo sheegay faqaala yaziidu yaziid wuxuu yihi man kadaba bihada xadiidkan qofkii beeniyo ru'yada alle aakhiro qofka beeniye fahuwa bari-un waa mid beri ka oo ka fog min allahi wa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam aharkan marka imaam axmed cabdullahi ibnu limaamna waa wariyey fi kitaabi sunna qala xadaanii abu jacfar qala xadaanaa axmed bnu khalid alkhalaal waxa weeyaan axmed bnu khalid alkhalaal abu jacfar albaqdaadiy اlfaqiih ayb oo ibnu cuyeyna iyo imaamu shaafici iyo yaziid ibnu haaruun iyo ayuu wax ka maqlay isagana tirmidi iyo nasaa iyo abu xaatim araazi iyo bukhaari iyobaa u wariyeen dabcan ayaa u wariyeen bukhaari marka kan waa kitaabkan ugu warinaya marka waana qof yacni waxaa la yidhi kana khayran faadilan cadlan hiqatan saduuqan radiyan ayuu ahaa ibnu xajar min aطabaqa alcaashira ayuu ku sheegay marka dabaqada un shuyuukhda bukhaari iyo raggaawa se marka waasita uga warinayo abu jacfar almukharamiy ayaa marka u dhexeeya labadooda qaala samictu yaziida bna haaruun ayaan maqlay buu yidhi wadakara abaa wadakara wuxuu sheegay abaa bakrin alasam abu alasam nin la yihaha buu sheegay waalmarisiya iyo bishri lmarisi abu bakr alasam wuxuu sheekh u ahaa ibraahim ibnu culaya ibraahim ibnu culaya waa soo marnay waa ninkii uu yidhi alimaamu shaafici wax kasta waa ku khilaafsanahay xataa laa ilaaha ila allahu waa ku khilaafsanahay buu yidhi lianna allaha aan aniga waxidayaa waa allihii muuse la hadlay isaga allahoo waxidayana waa alla aan hadlinba marka aniga isaga isku ilaah xataa ma caabudna buu yidhi imaamu shaafici ninkaa marka eh, ibraahim ibnu culaya ninkan baa sheekh u ahaa eh, waxaana la yidhaahdaa kaana min hilmaani ibraahimka waxaa la yidhaha kaana min khilmaani abi bakrin اlasam shaaficina waa ka yidhi ninkan ibraahim ibnu culaya jalasa baaba adawaal yudilu nnaas meeshaa baabu dawaal ayuu fariistay dadkuuna ku dhumi jiray oo ku baadiyeyn jiray ninkaa marka sheekhiisa waa kan waana marka fiqhiga iyo kutubaha fiqhiga aada aragtaan badanaa marka ijmaac iyo lasoo raro yaa waxaad aragtaan mararka qaar waxay leeyihiin eh, itafaqa ahlulcilmi kada wakada walam yukhaalif eh, aimadan wax khilaafay ma jiro ila bna culaya waalasam ibnu culayaha la sheegayo waa ibraahimkaas asamna kan waay nacam laba ninoo marka balaayo qabtay ahayn iyaguna waa mutakalimiin mutakalimiintuna ijmaaca ma qararin karaan imaamu nawowi sida uu majmuuca ku taxqiijiyey najaasatu dam markuu ka hadlayay ayaa wuxuu tilmaamay dadkan mutakalimiinta ah iyagu khilaaf yacni khilaafkooda masaa-isha fiqihiyaadkana muctabar kuma aha de marka ijmaac ay labadoodu hadda khilaafaan wax macnaa ma leh dad baa waxay u maleeyeen marka la yidhaha ibnu culaya ismaaciil in laga wado ismaaciil oo ibraahimka aabbihiis in laga waday u malaynayaan aabbaha marka dee nin imaam jaliiloo weyn ba u ahaayo xadiidkiisana bukhaari iyo uu ku sugan yahay marka e, aabbaha maaha waa wiilka kan la sheegaya marka yaziid ibnu haaruun wuxuu sheegay abu al asam iyo walmarisiy bishri almarisi nacam faqaala mariisina waa ka soo hadalnay faqaala wuxuu yidhi yaziid humaa wallaahi iyagu ilaahan ku dhaartay zindiiqaani waa laba zindiiq kaafiraani oo gaalo ah biraxmaani allah raxmaanka ku kufriyey xalaaladami dhiiggoodu ou xalaal yahay waa laba gaalo ah buu yidhi zanaadiqa ah oo dhiiggooduna ou xalaal yahay ayb imaam abu daawuud baa wariyey fi lmasaa'il masaa'il imaam axmed buu ku wariyey safxada laba boqol iyo toddobaatan abubakr alkhalaalna juska shanaad ayuu ku wariyey kitaabu sunnihiisa ibnu batana fi libana ayb marka dadka qaar masaa-isha marka yacni ada ka horna mararna waa ka hadhadalnay uun tacyiinka yacni dadka qaar in kufri lagu tacyiiniyo mamnuuc ma ah meesha waxaad moodaa ifraad iyo tafriid baa lagu sameeyey qolana iyaga marka waxaa weeyaan tacyiinka waa iska wadaan un iyagoon u fiirinin istiifaau shuruud waintifaau lmawaanic qolo kalena waxay iska dhaadhiciyeen shaksi maba la dhihi karaba waa gaaloobay ama kaafir waaye maba la dhihi kara iska dhaadhiciyeen walow shuruuddiiba ha tawafurto mawaanicdiiba ha la waayo marnaba lama dhihi karo saas labada wejina waa qalad a'imadaani marka marka ay bacdi nnaas sidan oo kale ay u gaalaysiinayaan way og yihiin iyaga marka inay shuruuddii ku tawafurtay mawaanicdiina la waayey ayay og yihiin wixii marka sidaan oo kale marka de qof caalima ah ama ugu muuqdo ama sidan oo kale loo soo naqliyo waa sideedaas ayb marka hadhow qofku marka kitaabkan waa maxay inuu yihaha lama rabo kitaabka takfiir iyaa ku yaalo masaa'il takfiir iyo ee qur-aankaba takfiirin waa ku taallahay laqad kafara aladiina qaaluu in allaha huwa almasiixu bnu maryam ilaahay sow ma dhahay nacam yaa yidhi takfiirinta mutlaqanba ma banaana ma la dhihin nacam mutlaqna iskama aha dawaabid iyo waxay leedahay markaa iyo iyo iyo qawaacid loo raaco takfiirinta tacyiinka ama mucayanka dushiisa la saarayo haddii la helana oo shuruudu tawafurto mawaanicdiina la waayo waa yacni waa way imaanaysaan weligeedna waa jirtay qadiiman waxadiidan culimada waa xukumi jireen ayb wa qaala cabduraxmaan bnu mahdiy imaamu shaafici laftiisaana ka mida dadka xataa sidaasoo kale xukumay oo xafsulfardi ninkii la dhihi jiray xafsulfard arabiic bnu sulaymaan almuraadi wuxuu imaamu shaafici ka wariyey wuxuu yidhi falaqiitu xafsan ilfard xafsulfardi baan la kulmay faqaala wuxuu yidhi araada ashaaficiyu qatlii shaafici wuxuu doonay aniga dilkayga inuu idilo ayuu doonay buu yidhi waxaa imaamu lbayhaqi uu yidhi wakana shaaficiyu radia allahu canhu shadiida clى ahli اlilxaadi wa ahli اlbidaci mujaahiran bibugdihim wa hajrihim aad buu imaamu shaaficina ugu ad adkaa malaaxidada dadka malaaxidada ah dabcan de wuxuu ku yidhi shaafici xafsulfardi kafarta billahi alcadiim markuu yidhi alqur'aanu makhluuq ee waxaa markuu yidhi buu yidhi kafarta billahi alcadiim ilaahaygii weynaa baad ku kufrisay niyaho ayb isagiina marka wuxuu gartay marka shaafici waa ku dili rabaa buu is yidhiba nacam ama haddii uu sidaa de yidhaahdo shaafici de dadkii markaasi waa cabsaday ayb inkastoo tafaasiil iyo war kalena marka uu jiro meelo kale aan ku sheegi doono oo markhaatidooda iyo salaadda in lagu daba iyo masalada marka laga hadlayo <coughs> qaala wa qaala cabduraxmaan ibnu mahdiy wuxuu yidhi isaguna man zacama qofkii ku andacoodo ana allaha alle lam yukallim muusa muuse inuunan la hadlin faina fainahu yustataabu waa laga towbad dalbayaa war diintii kusoo laabaa la dhahayaa fa in taaba haddii uu soo laabto waa sidii la rabay wa ilaa qutil haddii kale waa la dilayaa waa soo marnay iyadana macana waxaan kaloo soo marnay istitaabada culimada qaar xataa ma arkaan in marka masalada khilaafkeedana waa ka soo hadal hadlay oo yacnii qofka sidan oo kale hal yustataabu mise lagama towba dalbayo imaam maalig oo kale wuxuu arkaa inaan towbo la weydiinin sababto ah kufrigoodu wuxuu leeyahay waa kufri baatin asalkiisu ahaa oo zandaqa iyo wax lamida weeyaan buu leeyahay lama aamini kara marka waa towbad keenayda uu dhahayaa lama rumaysan kara u imaamu shaafici laakiin isaga wuxuu leeyahay maya laabudda istitaabada waa loo bandhiga hadduu towbad keenana waa la dhaafayaa wa qaala maliku bnu anas imaamu malik waxa uu yidhi alqur'aanu kalaamu اllahi qur-aanku waa ilaahay hadalkiisii waay laalakaa'i baa wariyey iyo ajuri fi shariica qur-aanku waa allah subxaanahu watacaala hadalkiisa wa qaala yaziid bnu haaruun yaziid bnu haaruun waxa uu yidhi waladii laa ilaaha ilaa huu macbuudka waxaan ku dhaaranayaa macbuud xaq lagu caabudaa uunan jirin isaga maahane maa hum jahmiyadu ma ahan ilaa zanaadiqa waa zanaadiqa un ow amase qaala wuxuu yidhi mushrikuun waa gaalo mushrikiin ah wax kale maaha leanna ilaahay bay tilmaamihiisa diideen ee wax aan jirin bayna u ekaysiiyeen ayb meeshaa markaa qaala wasu'ila cabdullaahi bnu idriis cabdullahi bnu idriis alawdiyu ayaa la su'aalay can isalaati khalfa ahli lbidac salaada lagu daba dukanayo ahlubidaca gadaashooda faqaala wuxuu yidhi lam yazal fi nnaasi dadka dhexdooda kamaynan tegin idaa kaana fiihim dhexdooda haddii uu yahay mardiyun mid laga raali noqon karo ow amase cadlun cadli ah haddii dhexdooda markaa uu yahay fasalli khalfahu ku daba tuko yani bidca la su-aalay imaam axmed waxaan ujeedaa cabdullahi bn idriis alawdi dadka ahlubid ahlu bidcada ma lagu daba dukan karaa markaas ayuu wuxuu yidhi haddii qof diin ahaan yani cadaalad ah oo runta iyo sidqiga iyo waxyaabaha qof yacnii eh, diintiisa hadda markaa yacnii aan gaalnimo iyo wax lamida aan bidcadiisu aynan ahayn fasalli khalfahu ku daba tuko ayb qultu waxaan idhi buu yidhi marka faljahmiyatu jahmiyadii ka waran marka isaga marka hadda ahlu bidcadii buu sheegay jahmiyadaa la su-aalay marka haddana qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu idriis laa maya haadihi tani min almaqaatili waa meelaha laga dhinto yidhi tan maqaatil waxaa la yidhaha qofka meesha haddii laga toogto ou dhimanayo madaxa wadnaha ayb oo waxaa la yidhaahdaa fulaanun usiibat maqaatiluhu hebel meelaha laga dilaa laga asiibo lagu dhuftay marka wuxuu leeyahay jahmiyada aada i weydiisa iyagu ahlu bidcada keliya maahane wuxuudu bidcadoodu waaba kufri iyo gaalnimo ahlu bidaca laba a ah marka qaarna marka bidcadoodu bidca mukafira ma aha oo weli ahlu qiblo waayo dadkii diintay ku jiraan kuwana bidcadoodu waa kufri iyo gaalnimay tegaysaa oy gaaraysaa kuwaas waaye marka jahmiyada ayib saas darteed buu marka wuxuu leeyahay eh, tii hore wuxuu yidhi lam yazal fi nnaasi dadka dhexdooda maynan ka zuulin idaa kaana fiihim dhexdooda haddii uu yahay mardiyun ow cadlun qof laga raalli noqon karo oo cadli ah fasalli khalfahu gadaashiisa ku tuko ee cadligana hadda waxaa laga wadaa fisqiga daahirka ah hadduu ka nabadgelsan yahay ilaa ma ogtaha fisqiga laba nooc waayo fisqi ictiqaadiya iyo fisqi oo marka iska daahir ah baa jiro fisqiga daahirka waxaa dhici karta marka qof bidca qabo haddana in salaad tukashada iyo cibaadada iyo beenta oo layska ilaaliyo iyo inuu aada ugu daran yahay oo yacni diin inuu leeyahay diin waasic diini ah inuu ku jiro oo ka celin kara xumaan xumaan fara badan ayaa dhici karta marka hadduu sidaa yahay oo isaga daba tukan marka waana tii marka imaamu lbukhaarina waaba baabeeyey kitaabu salaah waa kii marka yidhi baabu imaamati lmaftuun <coughs> wuxuu keenay marka cusmaan ayaa loo tegey markaas baa cusmaan waxaa lagu yidhi dadka waad arkaysaayo imaamu fitnah ayaa dadka tujinaayo nin yani fidno wado oo khawaarij ah baa dadkii tujinayo khawaarijta ku jiro adigii oo khaliifatulmuslimiinna gurigaagaad ku xihan tahay kama soo bixi kartid seen yeelnaa maku daba tukannaa cuhmaan wuxuu yidhi salaadda wax la sameeyay waa u fiican tahay hadday wanaajiyaanna wanaajiyo hadday xumeeyaanna idinkaa xumayninina marka isaga daba tukada waayo warkaa mar jacfar ibnu burqaanna waa kii yidhi xajaaj ibnu yuusuf waxaa la su-aalay dadka ahlu bidcada khawaarijta ma ku daba tukanaynaa markaasuu wuxuu yidhi qad kunaa nusallii khalfa alxajaaj xajaaj gadaashiisaan ku daba tuka jirnay wa kaana xaruuriyan asraqiyan xajaajna wuxuu ahaa buu yidhi khaariji asraqi ah min alazaariqa ah, ayuu ka mid ahaa markaasuu arkay ninkii inuu yaaban yahay oo uu leeyahay war xajaaj miyaa xajaaj in lagu tiriyaa khawaarij say noqone markaasuu wuxuu yidhi marka tadri ma alxaruuriyu xaruuriga ma taqaanaa qofka laga wado khaarijiga ma taqaan adiga man idaa khaalaftahu kafaraka wastaxalla damaka waa nin haddaad khilaafto adiga ku gaalaysiinayo dhiiggaagana bannaysanayo xajaajna sidaasuu ahaa buu yidhi haddaad khilaafto waa ku gaalaysiinayey dhiiggaagana waa bannaysan jirin marka khaariji waa kaa waanu ku daba tuka jirnay meeshaas marka dad bacdu ahlilbidac in salaada lagu daba tukanaya ka muuqanaysa kuwan laakiin jahmiyada cabdullahi bn idriis waa diiday isaga marka qaala markii la su-aalay laa buu yidhi maya haadihi tani min almaqaatili waa meelaha laga dhinto yidhi tan haa-ulaa'i kuwaan walidalika marka bayhaqi eh, alasmaa u sifaat ayuu kusoo saaray kitaabkiisa aharkan laftiisa eh, ayb waxaana marka maqaaladaani uu leeyahay marka eh, almaqaatil marka wuxuu ujeedaa buu tilmaamay ashaddu min albidca yacni arrinkan jahmiyada aada sheegaysid eh, min almaqaatili waa meelaha laga dhinta yacni jahminimadu ashaddu min albidcati waa bidcada caadiga waa ka daran tahay ujeedku intaas waa bayhaqina sidaas kaleu tilmaamay kitaabka alasmaa sifaat haa ulaa'i kuwan laa yusallaa khalfahum gadaashooda lagu daba tukan maayo walaa yunaakaxuun yacni loo nikaaxin maayo mana laga nikaaxsanayo wa calayhim tawbatu tawba dushooda ah dushooda waxaa tawba marka bayhaqi marku keenay aqwaasha culimada uu yidhi in lagu daba tukadaa ahlu bidaca siday noqonaysaa bacdi ahlilcilmina inay yidhaahdeen lagu daba tukan maayo kuwana waa lagu daba tukanaa inay yidhaahdeen ayuu marka ugu dambaysaa wuxuu keenay uu yidhi waman ibtuliya bisalaati calayhim kuwan oo kale la sheegayo qofkii lagu imtixaano inuu ku daba tukado gadaashooda ama in iyaga uu ku dukadaba bisalaati khalfahum cafwan yacni gadaashooda in lagu daba tukado inuu ku daba tukado qofkii lagu imtixaano kuwaa jahmiyada iyo oo kale waxaa ila fiican buu yidhi sida imaam axmed uu tilmaamay sida imaam axmed tilmaamay haddii ninka jahmiga ah khaliifada uu soo magacaabay masjidkana uu ka tujinayo jimcada oo kale la tuko markaad la tukatood gurigaaga tagtana ku celi salaada oo duhur ku celi haddana tuko markaasuu wuxuu yidhi aniga sidan ayaa imaamulbayhaqina uu yidhi sidan baa yacnii ila dhow oo aqwaashi culimmadana marka lagu loogu wada dhaqmi karaa macna noocaas oo kale ayuu halkaa ku sheegay qaala wa su-ila xafsu bnu khiyaah waa qaadi oo kuufa joogi jiray oo macruufna ahoo xadiidkiisu saxiixa ayuu ku sugan yahay qaala wa su-ila xafsu bnu khiyaah ayaa la su'aalay aalay faqaala fiihim wuxuu ka yidhi jahmiyada sha'nigooda maa qaala bnu idriis wixii uu cabdullaahi bnu idriis ka yidhi oo kale qiila waxaa lagu yidhi markaa faljahmiyatu jahmiyada wa qaala wuxuu yidhi laa acrifuhu ma garanayo ani dadkan aad sheegaysaan qiila lahu waxaa lagu yidhi qowmun yaquuluuna waa dad dhahayaan alqur'aanu makhluuq qaala wuxuu yidhi laa jazaaka allahu khayran ilaahay khayr kuma abaalmariniiho owradta calaya waxaad igu soo aroorisay korkayga owradta calaa qalbii qalbigayga waxaad ku soo aroorisay shay-an wax lam yasmac lam yasmac bihi qatu ounan maqal yanii qalbigaygii yaad wax ounan maqal ayaad ku soo aroorisay korkiisa qultu waxaan idhi fa fainahum yaquuluunahu way dhahayaan way odhanayaanoo waxay leeyihiin alqur'aanu makhluuq qaala wuxuu yidhi xafs haa ulaa'i kuwan laa yunaakaxuuna walaa tajuusu shahaadatuhum loo nikaaxi maayo lagamana nikaaxsanayo markhaatidoodana ma bannaana ma soconayso mas'alada marka markhaatida imaamu shaafici daabit buu u sameeyey wuxuu yidhi aqbalu shahaadata ahli اlahwaa dadka ahlu bidcada waa aqbalayaa markhaatidooda ila alkhaaabiya qolada khaaabiyada la yidhaha oo raafidada waay leanna maxaa yeele iyaga shahaadatu zuurka haddii iyaga madhabtooda la waafaqaayo inay bannaan tahay bay u arkaan waa bannaysanayaan kuwaasoo kale marka ma aqbalaayuu yidhi kuwa kale laakiin wou aqbalay haddee jahmiyadu marka haddii kufaar ay yihiin oo bidcadoodu bidca mukafira ay tahay dexaalkeedu waa kasii waa kasii weyn tahay culimadan agtooda qaala wasu'ila sufyaanu bnu cuyaynata sufyaanu bnu cuyayna la su-aalay faqaala naxwa dalika buu yidhi intaas oo kale qaala faataytu wakiican wakiic baan u imid ayb fawajadtuhu waxaan arkay buu yidhi min aclamihim bihim kan ugu aqoon badan inuu yahay iyaga intii aan su'aalay ninka ugu aqoon badan oo jahmiyadaya ugu aqoonista badan inuu yahay baan arkay fa qaala wuxuu yidhi yakfuruuna way kufrinayaan min wajhi min wajhin kada wayakfuruuna min wajhin kada way kufrinayaan dhinac wej marka laga fiiriyo sidaas way kufrinayaan wej kale marka laga fiiriyo sidaabay xataa akfarahum ilaa uu gaalaysiiye min kada wa kada wajhan ayb intaa iyo intaa oo yani wej ilaa uu ku gaalaysiiyeen yani wuxuu ujeedaa owjuhda ama wujuuhda ay ka gaaloobayaan waxay tahay xagga magacyadii iyo tilmaamihii ilaahay waa tacdiiliyeen waa diideen kow waa wejkaas wej kale waa maxay iimaanka oo waxay leeyihin aliimaanu huwa almacrifa iimaanku waa in ilaahay aad taqaan bis ninkii ilaahiisa yaqaano aqoonba u leh waa mu'min kaamiluliimaan waa wej kale wej saddexaad waxay tahay eh, qadarka waa jabriye oo waxay leeyihiin yacni masalan eh, qofku haddii uu weliba ulaa ghulaadooda waxay leeyihiin qofku haddii uu qadarka adeeco waaba mu'min haddana oo waxay leeyihiin qofkan mar haddaad qadarkiiba adeecsan tahay camalka aad samaynayso waaba fiican tahay walidalika waa ku yidhi kullu kalaami اlbariyati kalaamuhu sawaaء calayna nahruhu wa nidaamuhu ibnu carabi طaa'i alxaatimi waa tusaa futuuxaat lmakiyaha uu ku lahaa alcabdu rabun warabu cabdun layta shicrii man ilmukalafu rabbigu waa addoon addoonku waa rabbi maba ogi buu yidhi yaa mukalaf a labadooda waxyaabahaas oo dhan maxay ka dhasheen jabri bay ka dhasheen jabri ayay ka dhasheen ayb waxyaabahaas oo dhan bay marka ka kufrinayaan intaa intaa oo wej marka yakfuruuna way gaaloobayaan min wajhi kadaa waj hebel wayakfuruuna min wajhi kadaana waa la dhihi karaa hebel yacni sidaas kaas wejigiisana way ka gaaloobeen xataa akfarahum min kada wakada wajhan intaa intaa wejh wa qaala wakiicun wakiic wuxuu yidhi alraafidatu raafidadu shiicada waa raafidadu weliba waa shiicada daran oo abubakar iyo cumar kuwa lacnada waa ayb alraafidatu raafidadu sharu min alqadariyati qadariyada waa ka shar badan yihiin waalxaruuriyatu khawaarijtuna sharun minhumaa labadooda waa ka shar badan yihiin halkan saddex qolow tilmaamay qolo waxay tahay wuxuu leeyahay raafidadu qadariyada iyadaa ka shar badan ayb raafidada iyada iyaga laftooda wujuuh badan bay ka gaaloobayaan mar saxaabadii mar qur-aankii iyo arkaantii iimaanka waxyaabo ka mida naqsiga iyo wax ay ku sheegayaan marna waa mushabbiha oo raafidadu kuwoodii hore qaar waxaa laga helay ilaahay ku shabihi jiray makhluuq kuwii dambana muctazilo unbay xagga caqiidada ka ahaayeen asmaa alasmaa asifaat iyo marka wuxuu leeyahy raafidadu waa ka shar badan yihiin qadariyada qadariyada marka uu sheega kuwa qadarka inkirayo ayb qadariya marka maxaa loo yidhi liinkaarihim alqadara maahan jabriyada qadariya iyagu waa la yska dhihi karaa laakiin iyaga looma yaqaano alqadariyatu marka la yidhaahdo waa kuwa inkira waay qadarka oo iyaga dhahayaan ama kuwii hore qadiimka ahna alamru unuf wax walba hadday cusub yihiin ama muctazilada oo iyagu dhahayaan qadarku afcaalu lcibaad maahan wax hore usii qornaayo qadarnaa maahan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuraya maahan kuwa dhahaya iyagaa qadariya loo yaqaanay walidaalika majuusu hadihi lumma waa kuwa la dhaho labadaa marka wuxuu ayuu sheegay walxaruuriyatuna sharun minhumaa khawaarijtu labadaba waa ka xun yihiin ictibaarka marka ay khawaarijtu shiicada uga xun yihiin hadda yacni muqaaranadaani mutlaq ma laga dhigi karo oo ma la dhihi karo mutlaqan khawaarij iyo raafido khawaarij baa daran oo raafidada roon ma la dhihi karo mutlaqan saa ma loo dhihi karo maxaa yeelay hadba dhinacii laga fiiriyay ku xiran tahay dhinaca laga fiiriya marka ay tahay muslimka dhibaateyntiisa iyo rafaad ku samayntiisa iyo dhiiggoodoo la bannaysto iyo dhiiranaanta khawaarijtu labay isku darsadeen inay muslimka gaalaysiiyaan haddana ay la dagaalamaan waana geesiyaal khawaarijtu geesiyaalay ahay waa dhiiranaayeen raafidadu laakiin mar kasta makhduuliinay iska ahaayeen gaalo un inay garab siinaysa maahane ayagu oo soo taagan waxay taraan ma leh waqtigan lafteeda hadda aan joogno raafidadu hadda ay cudwaankooda iyo ou muuqdo xataa haddaad fiiriso waa loo kaalmeeya un soo maaha weligaa maaragtay shiici isaga kayaan gaar ah leh arki maysid wax geesinimaana ma le qof yacnii kun ayaga ah boqol oo yacni sunniyiina ma u birdhegi karaan wax la ogyahay ilaa inay un gaalo marka ku hoos jiraan maaha marka macnuhu wuxuu yahay marka laga fiiriyo dhinacaas khawaarijtaa xun marka laga fiiriyo muslimka ku dhiiranaantiisa iyo laysmadiisa khawaarijtaa daran walidalika waa kii imaamu dahabi yidhi sheer aclaami nubalaaga wuxuu ku yidhi niman asalkoodu shiico ahaay cubaydiyiin la dhihi jiray faatimiyiintii masar ka talin jiray iyo wuxuu muqaarano ku sameeyey khawaarijta markaasuu wuxuu yidhi alkhawaa sababka keenayna waxay ahayd qisadaasi nin la dhihi jiray abuu abuyasiid alkhaariji ayaa wuxuu kasoo dilaacay maqrib ayuu ka yimid ayuu kasoo dilaacay ayuu kasoo baxay halkaas marka nimankan wuxuu la dagaalami jiray baatiniyada ee cubaydiyada cubaydiyiinta ah nimankii markii dambe cubaydiyiinta baatiniyadaa aad bay muslimiinta u dhibeen culimadii iyo dadkii sunnadaa aad u dhibeen markii dambe dad badan oo ahlu cilmi abaa ah waxay fadwoodeen ninkaas abu abuyasiidkan la dagaalamayo baatiniyada in laga gees dagaalamo oo baatiniyadan ayagaa cadowtooyadoodu daran tahay ha layska riixo sidii baa marka isagii ciidankiisii iyo waxaa dagaalka ku wada jiray dadkii kale muslimiinta kale sunnada markii uu xoogaa la joogaba ciidankiisa abu abuyaziidkani kuwan bay qac ka siiyaan dagaalkii baa lagu jiraa ninkan marka khaarijiga ciidankiisa kuwan muslimiintu ku maqan yahay xoogaa marka la dagaalamaba dad buu kuwanna ka laayaa isaga ile waa muslimiin uma arka iyaga laftoodii gadaal buu marka ka wareemayaa oo ka tooganayaa maalkooda waa dhacayaa markii looga dacwoodana waxbaan ka qaban doonaa buu leeyahay ilaa markii dambe meel ay kusii jeedeen oo kuwan cubaydiyiinta laga lagula dagaalamayay buu tartiib aayar ciidankiisa ka soo bixiyey dadkii kalena ma oga markaasaa cubaydiyiintii marka dhabarka kasoo garaaceen aad baa marka dad badan baa laga laayay muslimiintii sunnada ahaa markaas waaqicadaas buu imaamu dahabi tacliiqiyey oo wuxuu yidhi alcubaydiyuuna acdaa'u llahi wa rasuulihi walkhawaariju acdaau lmuslimiin cubaydiyiintu waa alle iyo rasuul cadowgood waa cadow alle iyo cadow rasuul khawaarijtu laakiin muxuu siiyey acdaau lmuslimiin way iyaga muslimkaa yay cadow ku yihiin labadooda marka bictibaar marka laga fiiriya yaa daran marka acdaa ullahi wa qofka inuu cadow alle iyo rasuul noqdaa daran muslimiinta marka loo eegana yaa u dhib badan kuwana u dhib badan khawaarijta marka mar walba hadalkaani marka waa ictibaar in lagu eego shaekhulislaam ibnu taymiya minhaaju sunnaha isagana wuxuu yidhaahdaa madhabta raafidadu zandaqa u asala laakiin khawaarijtu ayagu zandaqa iyo nifaaq asal uma ah yacni faham xumo nusuusta ay ka fahmeen baa fasaad u keentay ayaga laakiin ayaga munaafiqnimo iyo maya walidaalika khawaarij iyagaa iska aas-aasna yahuud ma aas-aasin gaalana ma aas-aasin taariikhdoodii hore laakiin shiicada yaa aas-aasay cabdullahi ibnu saba alyahuudi soo ma fahmaysaan marka nacam cabdullaahi ibnu saba alyahuudi baa aas-aasay iyaga markii horeba waxay ku aas-aasmeen dibindaabiyo oo diintii asalkeedii waana munaafiqiin nifaaq baa u asala kuwan khawaarijtu laakiin munaafiqiin iyaga ma ahayn laakiin faham ku qalloocday ayaa waxaan ka keenay marka marka labaduba way xun yihiin laakiin waxaa daran dhinac marka laga fiiriyo dhinaca zandaqada iyo marka la fiiriyo waxaa xun raafidada walidalika ibnu taymiya mithaal xayi a ah buu ku siina wuxuu ku leeyahay baatini kasto shiicanimu soo maraha sooma firaqa baatiniyada maxaa marka laga hadlaayo calaaqada ka dhexaysa shiico iyo baatiniye maxay tahay calaaqada waxay tahay kullu baatiniyin shiiciyun walaysa kullu shiiciyin baatiniyan meeshaas in laynaa fahamtaan waa inca leanna maxaa yeelay wuxuu leeyahay qofka baatiniga waa shiici hadda fiiri nusayriyada iyo duruusiyiinta iyo kuwan marka ismaaciiliyada maxaa tihiin haddii la yidhaha shiican ku dhahayaan calawiyiin ayayay sheeganaya haddana waa baatiniye oo diinoo dhanba maba aaminsana laakiin shiici kastaa waa baatini ma la dhahayo dabcan marka labadooda kee jaran ah marka oo laga bilaabaa shiicanimadaa laga soo bilaabaa walidaalika firaqan qaraamidada iyo nusayriyada iyo duruusiyiinta iyo ismaaciiliyada iyo kuwan booharada laleeyahy ismaaciiliyada waaye kulligood u fiirso marka taariikhdooda waxay ka bilowdeen un tashayu marka shiicannimadu waa albaabka laga galo qofku markuu ku gaboobo wuxuu isu bedelaa baatini baatini marka maxaa la yidhaha baatini macnaheedu waxay tahay waa ninaan diinba aaminsanayn iyo aakhiro midna oo iyagu isaguun dhahayo qur aankaani rumuus iyo macaani aan la fahmaynin baa laga wadaa a'imada unbaa fahamto dadkaa lagu sasabaa naar ma jirto iyo janno wax jira ma aha dadkan wax magaradka ah haddaan naar loo sheegin ma isdhaafayaan ilayhim si marka ay isu dhaafaan oo dhib aynan u imaanin waa in naar lagu sasabo marka calaa qowlihim ilaahay baa been sheegaya way soo mahan warkooda ha la yaabina markay culimmadu leeyihiin baatiniyadu waa gaalo kuwaan waa gaalo marka la leeyahay marar badanna waa dhahay adiga cilmigaaga gaaban ama taariikh aqoontaada taariikh ee yar ha ku degdegin maxaa yeele annaga dhibaatada maantana haysato waxay noo haysato waxay tahay nimankaasaan fududaysanay suuriya waa kana midkan marka eh, hadda joogo odagii dhalay akhzaahu llahu walacanahu yeh odagii dhalay waa layska fududaystay waxaa loola tacaamulay nin wadani ah oo waddan jecel oo eh, yahuudda neceb iyo weeyaan baa inta la yidhi dadka waxaasaa loogu sheekeeyey baaطininimadiisa iyo baabkaas dhan waa layska iloobay muslin muslin un baa la yidhi waa nusayriha gaal ah markaasaa calan loo sidayo waxaa la yidhi ninkan yahuuddow la dagaalamaya yaaba ka fiican xaafid xaafid xaafid sidii loo dhahayo waxaanay fiiri marka waxaan baa hadda marka u walidaalika marka in caqiidada a'immadii hore inta laga fahmo taariikhdana la akriyo muhiim waay albidaaya wاnnihaaya haddaad waqtiyadii dambe akhriso mujaladka afariyo toban shan iyo toban lix iyo toban haddaad soo rogto waxaan u malaynayaa soddon safxo haddaad akhriso waxaad arkaysaa dibindaabyo iyo shirqool baatiniya ay muslimiin u dhigtay masaajidday ku dili jireen muslimiinta mararka qaar dad tuugsanaya intay iska dhigaanay dili jireen khulafada muslimiinta ilaa ay gaaladii qaarkood ay yidhaahdeen war idinku xataa masaajidda ma ixtiraamaysaan miya gaaladayba faranjigaasaa dhihi jireen dadkii khaliifadiinnii ayaad masaajidkii ku dhex dilaysaan dadkii muslimiinta aad masaajidka ku dhex dilaysaan yacni amaakinta cibaadada iyo xataa ma ixtiraamaysaan miya baa la dhihi jireen ayay dhihi jireen marka baatiniyo sida aan qofku marka maahan in shicaar oo ku siro adiga qof allaale qofkii yiraa gaalaan necebahay iyo yacni yahuud waa sidaan iyo muslimaan ahay iyo ilaa aada caqiidadiisa aadan yacni wax ka ogaanin ha ku degdegin go-aan inaad iska gaartana iska ilaalin ayb marka meeshaa marka iyada waa ka wاlxaruuriyatu sharu minhumaa wاljahmiyatu jahmiyadu sharu hadihi اlasnaaf wاljahmiyatu jahmiyaduna sharu hadihi اlasnaaf asnaaftaani kuwa ugu xun waay iyaga ugu liidato ugu xun qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wakallama allahu muusaa takliima alla wuxuu la hadlay muuse la hadlitaan buu la hadlay wayaquuluuna waxay dhahayaan iyagu lam yukallim lama hadlin wayaquuluuna waxay dhahayaan aliimaanu bilqalbi iimaanku waa qalbi bis oo qalbiga in laga garto alle ama tasdiiq bis in lagu koobo wa qaala alxasanu bnu rabiic wuxuu yidhi alxasanu bnu rabiic albajali weeyaan abu caliin alkuufiy ayb kaana min awhaqi asxaabi ibni idriis ayuu ahaa shuyuukhda bukhaari iyo muslim buuna ka mid ahaa haada kalaamun kani waa hadal axdathuuhu ay soo darisiiyeen walaqad su-iltu waa la is-su'aalay can xadiidin xadiid ayaa la iga su-aalay fii hada albaabi baabkan ku saabsan fasara lii dalika arrinkaabuu ii fasiray xadiidkaas xadiid baa lay su-aalay arrintaa ii fasiray marka allahu aclam de xadiidka arrintaa u fasiray ma garanayno kulley ma garanayno waxaana laga yaabaa un inuu yahay axaadiid ku saabsan bidcada iyo muxdathaat lumuur wax ku saabsan un inay tahay qala xadahanaa abu jacfar qaala samictu abalmundir ayb abulmundir marka waxaa weeyaan ismaaciil bnu cumar alwaasitiyu ayb nazilu baqdad imaam axmed wuxuu yihi rubamaa kana yusallii xataa tawarama qadamaah hiqat min ataasica ayb wuxuu yihi marka samictu abalmundir yadkuru isagoo sheegayaan maqlay caman samica mcaman samica qofkii ka maqlay muctamira bna sulaymaan yunkiru isagoo inkiraya calaa man qaala alqur'aanu makhluuq qur-aanku waa makhluuq qofka yiraahdo wayubadichu isagoo tabdiicinayo yaan arkay qaala abuu cabdillaahi yuqaalu waxaa la yidhaahdaa salmu bnu akhwas alladii qatala jahman waa kii jahm dilay ee ninkan marka salmu bnu akhwas jahm isagaa dilay waa ninkii jahm dilay marka bukhaarina uu meeshan soo dhex geliyaa waxay tusay dilkiisa in lagu farxay oo jahm inaan dilkiisa laga nixin ayb meeshaas marka ayb jahm waxaa la dilay boqol labaatan iyo sideeddii markay sanadku uu ahaa salmu bnu akhwas almaaziniyu ayaa dilay wa kaana saaxiba shurdati bani umaya reer bani umaya buu wuxuu u ahaa askartoodii buu ka mid ahaa khuraasaan buu u joogay wa kaana min ashujcaan <coughs> dadkii markaa geesiyaalka ahaana wuu ka mid ahaa ibnu jariirna marka iyo ibnu lahiir fi lkamil ibnu kahiirna albidaaya wاnnihaaya ayuu ku keenay dilkaas ninkaa jahm markii la dilayay qaala bnu kathiir wuxuu yidhi markuu sheegay dagaalkii ay dagaalameen nasru bnu sayaar xaarith iyo intii raacsanaa markuu la dagaalamayey ayaa wuxuu yidhi faxaaraba duunahu xaarith waxaa dadkii difaacayay oo dhinaciisa dagaalka uga jiray ka mid ahaa asxaabtiisii ayb faxaaraba duunahu asxaabuhu faqutila minhum daa'ifatun kahiira dad badan baa laga dilay minhum aljahmu bnu safwaan dadkii markaa la dilay waxaa ka mid ah aljahmu bnu safwaan asamarqandiy dacanahu rajulun fii fiihi ninbaa afka ka duray waran ka geliyey faqatalahu waa dilay wa yuqaalu waxaa la yidhaahday bal usira jahmun jahm waa la qafaalayna waa la yidhi fa uuqifa bayna yaday waxaa la hor keenay bayna yaday salm bni akhwas fa amara biqatlihi markaa salm wuxuu yidhi ninka la dilo faqaala wuxuu yidhi ina lii amaana min abiika aabbaha baan ammaan ka haystaa ee ni iska kaydaa aabbaha baa hadda ka hor magangeliyey siiye faqaala maa kaana lahu an yu'minaka inuu adiga ku ammaan geliyo sax maba ahaynba walow facala hadduu sameeyana maa amantuka aniga kuma aanan ammaan geliyeen ayb walow mala'ta hadihi almala'ata maradan ama bustahan haddaad ka buuxiso kawaakiba xidigo haddaad ka buuxiso yacnii xidigaha haddaad maradan dul keento wa anzalta ciisa bna maryam ciisa binu maryamna aada soo dejiso maa najowta ma badbaadaysid yiri adiga wallaahi low kuntu fii low kunta fii batnii haddaad calooshayda ku dhex noolaa lahayd la shaqaqtu batnii calooshaydan dilaaci lahay buu yidhi xataa aqtulaka ilaa aan ku dila adiga ayb markaa nin buu markaa amrayo wa amara bnu maysir wa amara bnu maysar markaa eh, faqatalahu wuu dilay marka ninkaa salmu bnu akhwas ayaa dilay eh, akhwas muu idin dhiga mase axwas xa muu dhiga xa hahay salmu bnu eh, salmu bnu axwas ayb axwan ayuu qaar dhigaa waa qalad marka axwas alladii qatala waa kii marka alladii kii weeyaan qatala jahman jahm dilay yacridu nafsahu ayb qala xadaثna mحamed bnu kaثيir huwa alcabdiyu qala xadaثna israa'يil qala xadaثna cثmaan bn الmغيرة can salimi can jaabiri qala kana الnabiyu sal اه slama nebigu wuxuu ahaa yacridu nafsahu nafsadiisa u bandhigi jira bilmowqifi meesha dadku ay istaagaan oo markaa mawsimka la fadhiyo ama yacni carafa carafaad iyo keyrkeed meelaha dadku isugu yimaadaan xajka fa qaala wuxuu yidhi nebigu alaa rajulun war nin ma jiraa yaxmilunii iqaadayo ilaa qowmihi tolkiis yaa ii kaxeeyo oo ii xambaaro faina qurayshan quraysh qad manacuunii way iga celiyeen an uballiqa kalaama rabbii rabbigay hadalkiisa inaan dadka soo gaarsiiye muxuu ka rabaa marka bukhaari hadda xadiidkan fa faina qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbii idan marka rasuulka kalaamu rabbihi buu dadka gaarsii jiray hadalka marka isaga male qur-aanka nebiga male allah iskale xag allou ka yimid nebiguna muxuu ka ahaa muballiq muballiq ayuu ka ahaa xadiidku marka wuxuu daliilu yahay qur-aanku inuu yahay kalaamullaahi oo alla uu ku hadlay wa qaala anas bnu malikin wuxuu yihi lamaa usriya binabiyi sal ly slam nebiga markii la dheelmiyey min masjidi اlkacbati laga dheelmiyey fa faidaa muusa muuse waaba isagoo buu yihi fi samaai saabicati samada toddobaad ku sugan wuxuu ugu sugan yahay bitafdiili kalaami اllahi caza wajal fadilaadda lagu fadilay ilaahay hadalkiisa lagu fadilay dartiisa muxuu darajadaa ku gaaray hadalka alle in lagu fadilay darteed kalaamka yaa loo idaafeeyey allah waxyaabaha ilaahay loo idaafeeya laba nooc waay imaa acyaan oo tanfasilu can illaahi iyo imaa macaani aan iyaga gaar u soocnaa karin kalaamku marka macaani miyaa mase waa waa acyaan waa macaani hadal meel ma dhigi kartaa adiga hadal hadal meel inta la dhigo mma suura adiga hadalkaaga iskama saari kartid meel ma dhigi kartid walidalika marka hadalku wuxuu u baahan yahay laabudda min qaa'imin yaquumu bihi ama fiihi hadal marka la yidhaha waa in qof ku hadlaa uu jiro wa ayb laakiin adiga maalan haddaan soo dhoweeyo tusaale ahaan gurigaaga maalan guriga ayaa iskale ba adaa lagu adaa lagu idaafeeyey oo waxaa lagu yidhi gurigii hebel gurigaada m adiga miyuu kugu dhex jiraa marka ma adou kaa soo baxayaa maya gurigu waa shay marka yacni waa cayn adiga kaa socnaan karto adiga marka sifo lagaagama dhigaayo marka la yidhaha hebel hala tilmaamo hebel min sifaatihi guri inuu yahay baa ka mida ma la dhihi kara gurigu waa leeyahay baa la dhahayaa calaaqada adiga iyo gurigeedan ka dhexaynayso waa calaaqa oo idaafa milkiya inaad adigu leedahay soo ma fahmaysaan hadalkaas marka meel weynaan uga socdaa haddii laakiin adiga lagu idaafeeyo cilmi maalan oo waxaa lagu yidhi ninkan hebel cilmigiisa adiga cilmigaaga naxariistaada ayaa lagu yidhi cilmi adiga bannaanka ma kaa istaagi karaa maya marka adiga cilmiga marka lagu idaafeeyo idaafadu waa idaafatu sifa waa sifo mawsuufkeeda loo idaafeynayo walidalika marka sifay kaa u noqoni hadalkaas marka ibnu khuseyme iyo culimo badan way caddeeyeen sababtu maxay tahay sababta waxaa la diidayaa nimankan muctasilada waxay yidhaahdaan kalaamullaahi marka ilaahay loo idaafeynaayo beytullaahi oo kale waaye naaqatullaahi ba ilaahay sooma dhihin bay dhahay ee waxaa la leeyahay naaqadu wax ilaahay ka soocan waayo laakiin cilmiga iyo xayaatada iyo kalaamka lagamaba sooci karaba alle idan marka sifa min sifaatihi weynaan hada huwa alfarqu marka fadilaadda nabiyullaahi muusa lagu fadilay ilaahay inuu la hadlay ayaa darajadaa lagu gaarsiiyey marka idan ilaahay inuu hadlayo ayuu daliil uga dhiganayaa qaala waqaala abu darin abu dar wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi caطaa'ii kalaamun siismadaydu waa hadal wa cadaabii kalaamun cadaabkayguna waa hadal yacnii inaan idhaahdo keliya yacni naarta inaan amro qofkaa lagu cadaabaya siismadu markay tahay inaan yacnii amar un inaan bixiyo kun aan un idhaahdo wa waidaa aradtu shay-an shay haddaan doono fa inamaa aquulu lahu waxaan u dhahayaa kun fayakuunu kun ayaan dhahayaa fayakuunu fa huwa yakuunu shaygii waa ahaanayaa markaas eh, hada meeshan marka waxaa weeyaan eh, haddii aan shay doono waxaan dhahayaa buu alla yidhi kun kun marka hadday iyadu makhluuq tahay shaygii kunta ku samaysmayna uu makhluuq yahay makhluuq baa makhluuq abuuray baa la joogaa saasna markaa sax maaha ayib halkan ha joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed